bsmi lah amaan raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsal llahuma wslm ala nabiyina mxamed wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd darsigeena inoo dambeeyey oo xadiiskii ku saabsanaa ruuxu markuu rabo inuu haweenay guursado in loo ogol yahay inuu soo arko ama fiiriyo aqali darajaatihana inay mustaxab tahay oo sunnata dariiqada uu ruuxu ku arkayo ama dariiqadaas jaabir uu sameeyey iyo keyrkii ha noqoto isagu janison ha ka raagsano ama hadday u suurowdaba reerkii inuu la xidhiidho oo si toosaba ugu tago hor fadhiiso labadaba sida muqiira uu sameeyey labada dariiqda waxay ku xidhan tahay isaga iyo maxaa u suuroobi kara waxaa la isweydiinayaa haweenayda ayada lafteeda mustaxab ma tahay inay ninka aragto ay guursanayso jawaabtuna waa haa maxaa yeele isagu markuu arkayo iyadiina way arkaysa sooma talaazum baaba ka dhexeeya markay arkayso isagu lama arkayo badan tahay waa mid waa midda labaade cillada marka la fiiriyo xadiidka waa kan soo marnay fa innahu axraa an yu'dama baynakumaa cilada marka la fiiriyana waa cilo mushtarag ka dhaxaysa waa marka raggay khaas ku tahay muxuu ahaayey sax maaha wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yakhtub yuusan doonin axadukum midkiin calaa khitbati akhiihi walaalkii doonidiisa korkeeda yuusan doonin yuusan ka kor dooni macnaha xataa yatruka ilaa uu ka tago alkhaaibu kii haweenka rabay ee doonayay <clears throat> qablahu isagoo hortii kii doonahayey aw amase yadana uu u idmo lahu isagoo uu idmo muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiga meesha yaalana lilbukhaari buu usugnaaday axmed iyo muslim iyaga lafdigoodu waxa weeyaan laa yaxilu lilmu'min xalaal uma aha umana bannaana mu'minka inuu walaalkii doonidiisa ka kor doono saasman xadiidku wuxuu faaideen inuu nebigu reebay sal alay wasalam haweenay nin doonay oo kaaga horeeyey doonideeda inaadan ka daba doonin oodan ka dul doonin oodan falisin ka dabagelin ilaa uu isaga tago oo meesha kuu banneeyo oo aada gasho ama uu ku idmo ku yidhaahdo war haddaad gelayso ood fasaxanta labada haddaan la helin haka dulgeli wey manaa haka duldoonin nahyi wey xadiisku nahyiguna taxriim buu faa'iideeyaa fii asligii waana sida ay jumhuur ahlilcilmi qabaanoo waxay leeyihiin alkhitba cala alkhitba waa xaaraam oo ruuxa sameeyey inuu ismi iyo dembi ku dhacay shako kuma jiro alimaam nawowina wuxuu soo guurinayaa inay ijmaac tahay inuu xaaraam ku dhacay walow ijmacaasi uu yahay markii la xaqiijiyo mid jira maaha jamaahirtaa qabta inuu xaaraam ku dhacay nahyiguna taxriim uu faaideynay laakiin waxay leeyihiin taxriim wuxuu noqonayaa oo aadan ka duldooni karaynin haddaad ka dul duldoontana uu xaaraam noqonayo dembi ku dhacaysaa idaa saraxat ilmakhtuubatu bilijaabati awwaliyuha hadday haweenaydii la doonayey ay caddayso in ay ogoshahay guurka ama weligeedii ayaa muujiyey inuu ogol yahay rukuun waa inuu jiro doonid keliya maaha laakiin waa inuu jiro doonidda ay la socotay leeyihiin inay haweentii ay ijaabo muujiso ama weligeedii inuu ijaabo kuu muujiyo ogolaansho iyo aqbal xaaladda iyadaa waxay leeyihiin way bannaan tahay oo waa waad geli kartaa marka xagey u deliishanayaan jumhuurtaasaa qabta waxay u deliishanayaan xadiidka faatuma binti qays ninkeedii qabay saddex ku furay falam yajcal laha rasuulu llahi sal lay wasalam sukna walaa nafaqa ninkeedii dalqadii ugu dambaysay ku furay nebigu marka sal lay waslam wuxuu ku yidhi nafaqana kuma lihid biilna kuma lihid meelaad deganaatana kuma lihid intaad ciddada ku jirto lanna waa baa-ino waay haweenta dii dalqadda ugu dambaysa lagu furo intay ciddada ku jirto nafaqana ma leh meelay degtana ninka kuma leh bikhilaafi hadduu dalqadii koobaad ku furo ama labaad oy rajciyo tahay ciddatu rajca intay ku jirto waa naagtaadii o kale xaaskaagii waa xuquuqdii xaasnimay leedahay marka nebigu markii taasi ay dhacday waxay tiri nebigu nafaqana iima samaynin sukna iyo meelaan degana ninkii iima saari mayso rasuulkuna wuxuu igu yidhi wuri sal alay tidhi oo rasuulku uu yidhi idaa xalalti faaaadinnii faaadinnii buu ku yidhi haddii aad xalaalow faaadinniinii haddaad xalaalowdood ciddada ka baxdo isoo ogeysii saasuu ku yidhi markaasaan ogeysiiyey bay tii marka waxaa isoo dooray bay tidhi saddex nin mucaawiya iyo abujahm iyo usaamat bni zayd riwaayadka qaarna waxay ka dhigayaan mucaawiye iyo abujahl oo usaamo talada nabigu ku yimi riwaayadka qaarna saas ka dhigan nabigay u sheegta marka rasuul ilaahi waa adigii idhi soo ogeysiiye ciddadaydiina way dhammaatay saddexdan nin baana isoo doonay markaasaa nebigu wuxuu yiri sal alay wasalam ama mucaawiya farajulun taribun laa maala lahu waa nin caydhoon xoolo lahayn buu fii riwaaya fasacluukun fasacluukun laa maala lahu waa nin caydhoon xoolo lahayne kaa ha iska da mucaawiya iska da waa caydh ayb marka caydhnimo in lagugu diidi karaad garani hadaba soo mutaxiyo tirahdo anugu muxua nin fiican baan ahay maxaa gabadha laygu diiday war gabadha ma dhaqan karti haddii lagu yidhahdo waa gar waxbaa isgeejinay banaanka mar ayb waa mid wuxuu nabigu yuri sal ly aslam waama abu jahmin farajulun daraadun linnisaa buuri ama abu jahmin soo maa ah waa nin dumarka aad u garaaca fii riwaaya falaa yadacu alcasa can caatiqihi nin tunkiisa usha ka dejiya maba ahaba mar walba ulbu wataayo dumarku garaaca kaana ha guursanin nin dumar garaaca lama guursade markaasuu nabigu wuxu yiri sal ly sl lakin usaama usaamaan kugula salay usaamo guursabu nabig sal lay faqaalat biyadiha haakada usaama usaama yani intay gacanta fadhiisada waxay tihi usaama usaama way diidanta samihii bay ka boodsanta markaasaa rasuulku wuxuu ku yuri sal lay aslam aacat ullaahi wa aacatu rasuulihi ilaahay yeelidiisa iyo yeelidda rasuulka yani waxa weye marba haddii rasuulku ugula teliya yeel baa lagu yidhi waxay tidhi fatazawajtuhu faktudibtu bihi waan guursaday bay tii usaamaan guursaday taladii nabigaan ku guursaday khayrkii wanaaggaan kala kulmay waa lay kantay bay tii dadkii kala ikantay ah, ninkaan haystiyo wanaagga iyo khayrka aan ku noolahay bay tii xadiikaasi jamaacadaa soo saartay ila albukhaari way lafdiga isaga macnaheedana xadiiskaasay u deliishadeen haddayna dhicin haweenta ninku markuu doono in ogolaansho loo muujiye haddaynan dhicin in markaa la iska garab dooni karo xagee laga qaatay lianna mucaawiya iyo abujahmi iyo usaama soomayna isla doonin saddexoo meeshay soo wada galeen nebigu taladiisuna usaamo guurtay noqotay war maxaad gabadha isaga daba timaadeen ma dhihin soma leanna marxalada iyada ah ayaduna ma muujinin inay midkood rabto weligeediina ma gaadhin oo ma muujinin mid ka mida ah muusan ballanqaadin marxalada iyadaa marka raggay ka dhaxaysaa wadaantaada tuuro waay markaas adiga calafkaagaad leedahay soma jumhuurtu saasay qaba xilliga taxriimku imaanaya waa xilligaasay leeyihi ama inta ka horeysa waa sida badeeco suuqaa taalla oo kaleeto badeecada suuqa taalla haddii lagaaga hormaro gorgorinteediiyo iibsigeeda haddii labadii ruux ogaa inay iswaafaqaan ku dhowaadaanoo is-aqbalid ku dhow yihiinoo muujiyaan ha gelin laakiin haddii suuqaas la yaahdinayo suuqa iska taallo dadkaad ka iibsanayaad ka midta ah. waxoogaa ay dadku isyaro fahmaan ha dhex gelin markaas sidaasay odhanayaan xadiiskaasay noo deliishanaya jumhuurtaa sidaa qaba walo bacdu ahlicilmiga ay leeyihiin xataa fii hadi alxaala lama geli kara ay leeyihin man ayb waxaa la isweydiinayaa marka xaaraam ha ku dhaco la garay inuu xaaraam tahay xaaladdaa iyadaa gelideeda inaad ka dabagasho oo sababta loo diyadanaya waad garanaysaano walaalnimaduu fasaadinaya isjacaylka muslimiinta ayuu fasaadinayaa quluubta isku dhacaysa cadaawadi iyo isnacayb baa ka dhalanaya wax alla wixii baab sidaasoo kalena shareecadu waa diidaa saas daraadeed waxaa laga cabiray laa yakhub axadukum calaa khibati akiihi akiihi lmumin ukuwadii iyo walaalnimadii idinka dhexaysay baa diideysa waay saas daraaddeed baa waxay leeyiin fuqahadu mafhuumka laga qaadanay waxa weeye yajuusu tajuusu alkhitbatu calaa khitbati alkaafir hadduu gaal yahayoo doono oo xataa loo carab laalaadiyo oo la siiyo waad ka dabageli kartaa waad ka saari kartaa bay leeyiin haddaad adiga awooddeeda leedahay leanno akhiika maaha bay leeyihin saasay leeyihin macnaa odhanaya waxaa la isweydiinaya marka nikaaxu ma asaxaya haddiiba intuu ka dabagalo qasbado xaaraantii ku dhaco gabadhii sidaa kaga qaato nikaaxiisu ma asaxaya mise ma asaxayo xaaraam ku dhac laakiin nikaaxii ma asaxaya waa su-aal labaad culimada badankood waxay qabaan nikaaxu waa asaxaya maca alismi bay leeyihi waa meelaha u yaqaanaan aljiha munfaka lianna jihada nahyiga iyo taxriimku arkaantii caqdiga kuma saabsana wax ka baxsan buu kusaabsanya shuruuiisiina kuma saabsana marka waxay leeyihin alcaqdi yasax maca alifmi bay leeyihin dembi baa dhacay laakiin caqdigu waa sax culimada qaarna waxay leeyihiin caqdigu waa baatil daahiriyada ka mid a ah, qowl lilmaalikiya ka mid a ah, imaam maalik waxaana doortay sheikhulislaam ibnu taymiya caqdigaasi inuu faasid yahay oo guurkaasi uusan sax ahayn meel shaki ku jira weeye dembi iyo shaki ha wadageli dembi oo ku raacaya waa midda labaada caqdigaagoo murangeli doono oo caqdigaagu ma asaxay mise ma asicin murangeli doono banaankaa ka maro dumarku waa badan yihiin midka la raadsamay man an sahl bni sacdin saacidi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi jaaat waxaa timid imra'atun baa timid ilaa rasuulilahi sal lay slam bay u timid faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ji'tu waan imid bay tidhi ahabu anoo hibaynaya laka adiga nafsii naftayda anoo kuu hibaynaya naftayda inaan iskaa siiyo waanu imid fa nadara markaasuu fiiriyey nebigu ilayhaa xaggeeduu fiiriyey fa nadara wuu fiiriyey ilayha xaggeeda rasuulullaahi baa fiiriyey sal lay wasalam fa sacada kor buu ugu qaaday annadara fiirada fiiha dhexdeeda intuu hoos ka bilaabay wuu ilaa kor fiiriyey ilaa korkeeda madaxeeda ayuu fiiriyey xagga kore fa sacada anadara fiiradii iyo araggiibuu kor ugu qaaday fiiha dhexdeeda wa sawabahu hoosna waa ugu dhigay yani hal mar buu isha korna ula raacay hoosna ula raacay uma kadibna aaa wuu foorariyey rasuululahi sal lay slam rasahu madaxiisiibuu fooriyey foorariyey macnaha yani caadibuu markaa hoos isaga fiiriyey halkaa marbuu korna u fiiriyey hoosna u fiiriyey marna waa kuma celinin caadibuu markaasi u fadhiyo ruuxu markuu caadi fadhiyo dee kor ma fiiriyo sooma indhihiisu macnaha meeshaa hortiisa hoos bay u jeedaan ra'at ilmar'atu haweenaydii markay aragtay annahu nebigu sal lay waslam lam yaqdi inuusan xukumin fiiha dhexdeeda shay-an inuusan waxba ku xukumin waayahayna ma dhihin mayana ma dhihin waa ka aamusay arrintaa markay aragtay jalasad way iska fadhiisatay malaa waxay tii muxuu ahay nebigu miyuu fikirhayaa ma go-aan danbuu gaari doonaa marajay qabtaa waa inuu iska fadhiisata riwaayadka qaar baa waxay tilmaamayaan inay ku celcelisay ayb faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi oo min asxaabii nebiga saxaabadiisii ka mida ah. muddo markay gabadha meesha fadhiday nin saxaabada ka mid ah faqaama dhe wuu istaag qaama waxaa istaagay rajulu nin oo min asxaabi nebiga saxaabadiisa ka mida ah. faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow in lam takun haddaysan ahanin laka adiga bihaa iyada xaajatun wax dan ah fazawijniiha ii guuri tan haddana wax dana ka qabin muusa dhihin rasuul ilah isiin ee wuxuu is yidhi weli rasuulka amuu yani uu dan ka siilay oo inuu guursado weli ay rajadeedu ku jirta wuxuu yidhi marka rasuul ilah haddaadan dan ka lahayn oodan rabin inaad guursato aniga tan igu dar buu yidhi qaala wuxuu yidhi nabigu sal lay waslam fahal cindaka agtaada ma ahaaday min shayin wuxuun gabadha waxaad muhiim uga dhigto wuxuun ma haysaa wuxuu dooniba ha noqde wuxuun manaafacaadle faqaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi ilahay baan ku dhaartay ya rasuulala rasuulka ilahayo may buy waxba ma hayo walaa shay faqaala nebigu wuxu uri sal lay slam idhab tag ilaa ahlika dadkaagii aad ehelkaagii qaraabadaadii iyo gurigaagii iyo ehelkaagii bal aad buy hal tajidu ma helaysaa shay-an wuxuun ma helaysaa welibaad wuxuun soo hesho kac tag buuri reerkii aad gurigii tagoo ehelkii dhex tagoo bal wuxuun soo raadi buuri wax inaad soo hesho fadahaba waa tegey waa soo raadiyey sabna kadibna rajaca waa soo noqday faqaala wuxuu yihi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa wajadtu ma helin buui shay-an waxba ma helin buui soo dadaalibu rasuul ilahi laakiin waxla-aan baan socdaa ama wal faqaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi undur bal fiiri oo soo raadi waay walow khaataman kaatunna ha ahaatee oo min xadiidin bir ah walow asdaqta w man ama walow kaana yani haba ahaado waxaad raadinaysa khaatamanba ha ahaado oo min xadiidin bir walow kaatun birana ha noqotee wuxuu soo raadi kaatun dahaba maaha kaatun fidana maaha kaatun bir caadiya wa xataa intaa inaad soo hesho wax soo raadi bu gabadha meer looga dhigo fadahaba waa tegey uma rajac haddana waa soo noqday faqaala wuxuu uhi laa maya wallaahi ilahay baan ku dhaartay yaa rasuul allah rasuulka ilaahay walaa khaataman kaatun ha ahaatay oo min xadiidin bir ah xataa kaa tumbira soo waayo buuri xaaladaasaa isaga adkaydo fi sadri lwal intaan futuuxaadku dhicinoo hanaa-imta aan la helin muslimiintu xaalal cidhiiriya isaga jireen soma saas weyaan ninkii hal mara haysta oo hal qeyd oo uu hoos ku xidho haysta mid uu xataa tunka saarta ma heli jira halkaas hoos uu ka xidhanya wax u labeeya maba jiraa saas isaga noolaayeen haddana ku dagaalami jireen ku jihaa jireen oo rag ku ahayeen saas man ayb walaakin haada kani buu yidhi kaasuu soo waaye buu yidhi walaakin haada kani bizaarii hoos guntigaygii waaye xoolkanaan ka naxaabu qaydka aan xagga hoose ku qabo kaasaa xoola iyo abur qaala sahlun wuxuu yidhi waa saxaabiga xadiiska warinaye maaluhu xoolihiisu ridaaun waa uun go-aas waay go-na waa laga cabira izaarna waa laga cabiraa waa maradu markay furan tahayoo haddii kor aad ka xidhatana go' bay noqon haddaad hoosta ka guntatana izaariyo hoosgunti bay noqon sooma saas man maaluhu xoolihiisu ridaaun waay markaasuu wuxuu yihi ah. intaasii hadalkaas qaala sahlun maaluhu ridaaun waa waa jumla ictiraadiya waay waa hadal dhexda soo galay laakiin hadalkii ninku wuxuu isugu xidhan yahay sidan wuxuu yihi walaakin haada kani izaari waa hoosguntigaygii wey hadalkiisu falahaa waxaa u sugnaaday nisfuhu saasuu isugu xidhan yahay intan dhexda soo gashay sahl hadalkiisa waay laakiin ninka hadalku waday wuxuu isugu xidhan yahay laakin haadaa kani izaarii waa hoosguntigaygi rasuulka ilaahay falahaa waxaa u sugnaaday nisfuhu izaarkan iyo hoosguntiga niskii baan siin ah, yani waan kala goosanaynaba qeybkaa hoos aan ku xidhna baan kala goyno qaybna iyadaan siin qaybna anaa xidhanay saasaan niman uga dhigaya ilaaba ilaaba gabadha hadlaysa gabadha doonayna inay ka baxsato ma rabo hawl adag buu ku jira faqaala rasullahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi tasnacu biizaarika maa tasnacu maxay ku samayni ku sancayni biizaarika hoosguntigaaga hoosguntigaaga muxuu u tari gabadha ku samayn buuri in labistahu haddaad adigu xidhato lam yakun ma ahaanin calayhaa korkeeda minhu izaarkaa xaggiisa shay-un waxba korkeeda ahaan maayo haddaad adigu ku labisatona iyadii baa ka qaawan oo wax usoo soo hadhayo korkeeda ay saarta ma jiro in labisathu hadday iyadu xidhatana oo iyad aad ku wareejisana lam yakun ma ahaanin calayka korkaaga minhu isaarka xaaluu ka mid yahay shayun waxba haddaad iyadii ku wareejisana adigiibaa ka qaawan ma idiin qaybsamayo marka soma hadday maro weyn hayn lahayd qaybsami lahayde waa maro yar inay tahay baad ka garanaysa marka haddaad iyada siisana adaa qaawanaan haddaad adugu xidhatana iyadiibaa ka qaawan wax qaybsamaya ma habali war kala keeniyo fajalasa rajulu ninkii waa iska fadhiistay marka ila ah. wuu soo istaagay markiiba sooma markii xaajadii ku adkaatay fadhigiisu isaga noqday xataa idaa daala markuu dheeraaday majlisuhu fadhigiisu markuu dheeraado cabaar uu fadhiyey qaama waa istaagay haddana waa iska dhaqaaqay marka inuu iska taguu bilaabay fara'aahu waxaa arkay rasuululahi baa arkay sal ly aslam muwalliyan isagoo jeedsaday isagoo daba jeeday oo dhaqaaqay buu nabigu arkay sal lay aslam fa amara bihi markaasuu amray amara wuu amray bihi isaga ay biicaadati soo celintiisu amray fa duciya bihi waa loo yeedhay duciya waa loo yeedhay ninkii bihi nabigaa loogu yeedhay sal lay slam fa duciya bihi ninkii waa loo yeedhay war soo noqo la yidhi kaale falamaa jaaa markuu yimid qaala nabigu wuxu yidhi sal alay wasalam maadaa maxaybaa macaka la jirankaaga oo min alqur'aani qur'aan ah qur'aan maxaad ka taqaanaa wax qur ah, ma taqaanaa saas man maadaa macaka min alqur'an dabcan qur'aan wuu yaqaanaa laakiin maxaad qur ka taqaanaa qaala wuxuu yihi macii la jirankayga waxaa ahday suuratu kada wa suuratu kada suurad hebl iyo suurad hebl suurad hebl suurad hebl suuraduu tiriyey suuradahaasaan qur-aanka aqaanaa buuri cadadahaa xaal uu tiriyey suuradahaas ama cadadahaa wuu tiriyey faqaala nabigu wuxu yuri sal lay wasalam taqra'uhunna suuradahaa miyaad akhridaa can dahri qalbika qalbigaaga dhabarkii ma ka akhridaa ahrulqalbi waxa lahahda xifdiga ma meel baad ka fiirisaa oo ka akhridaa mise korkaad ka akhrin kartaa saasman ma xifdisan tahayo kor miyaad ka taqaanaa mise inaad fiiriso maad ku arin waay ayb taqra'uhunna ma akrinaysaa can dahri qalbin xifdi iyo kor miyaad ka akrinaysaa qaala wuxu uhi nacamha korkanka ayaa buy qaala nabigu wuxu uhi sal lay aslam idhab tag faqad mallaktukahaa gabadha waan ku siiyey bimaa shay sababtii baan kugu siiyey macaka la jirankaaga oo min alqur'aani qur'aankaah qur-aankaas aad taqaanaad xifdisan tahay in aad barto baan gabadhaa kuugu meheriye kacka bur kaxayso muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu u lafdiga hadda siyaaqani muslim baa iskale wa fii riwaayati riwaayo kale waxay ahayd qaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam inaliq tag faqad zawajtukaha waan kuu guuriyey oo facallimha bar min alqur'aani qur wax ka bar suuradaha aad taqaana qur-aankaa wafii riwaayati waxaa eedeedo oo lilbukhaariyi u sugnaad amkannaakaha waan ku makaninoo waan kuu gacangelinay bimaa shay sababtii maca kale jirankaaga oo min alqur'aani qur-aanka qur-aankaas aad taqaanaan kuugu gacangeline xadiikaasi waa xadiidka caanka ku ah xadii lwaahiba xadiiu lwaahiba haweenaydii nabiga isu soo hibaysay ayuu xadiidku caan ku yahay waana xadii saxiix buhari muslim baa soo saaray axkaam fara badan baana laga faaidaysta culimadu waxay kala baxaan fiqi fara badan baa lagala baxaa fiqiga xadiidka ku jira waxaa ka mid ah haweenaydu inay isu hibayn kartay nebiga sal lay aslam oy nafteeda siin kartay intay u timaado inay tiraa rasuul ilaahi waan iskaasiiyey nebiguna waan aqbalay buu dhihi sidaasuuna ku guursan jira welina uma baahnayn meherna uma baahnayn waxayna ka mid tahay khasaaistii nabigeenna sal lay aslam waxyaalaha uu goonida la ahaayo ummadiisa uu khaas kala ahaa bay ka mid tahay fii suurati laxzaab oo ka rabbi ku sheegay tabaaraka wa tacala mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada alnabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni lmu'miniin qad calimna ma faradna calayhim fi aswaajihim wamaa malakat iimaanuhum ayaga axkaamta loo dejiyey markay guursanayaan waa iska cadda oo weli iyo meher iyo hawlo waa sooma laakiin tan hibaynta haweentu inay iskaasiiso adiguna aad aqbasho meher la-aan iyo weli la-aan nebigay khaas ku ahayd salawaatu rabbi wasalaamu caleyh way jirta taasi waa laga faaiideysanaya waxaa kaloo laga faaiideysanaya xadiiska haweenayda aad doonayso inaad guursato ama iyadoo soo hayso soo kaa bandhigto ama adiguba raase inaad fiiriso inay sunno tahay waa kii aan soo marnay soma nebigoo amraya haddana waa ficilkiisi somaali sacada fiiha anabra wasawabahu kor iyo hoos buu fiiriy waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa meherku inuu laazim yahay caqdiga oo caqdigu meher la-aan uusan asaxaynin waana laysla ogolya lagama wado laba siyoodba waa la yeeli karaa in meherkii la magacaabo oo gabadha marka la guurin la yidhaahdo meherkeeduna waa intaa waxaa kaloo la heli karaa meherka in lagaba aamusaba oo la yidhaahdo gabadhii heblo ahayd waan ku siiyey ka la yidhaahdo waan aqbalay wabas meherba inaan la magacaabinba markaa meher la-aan maaha waxaa loo noqonayaa dumarka iyada la midka ah meherkoodii baa marka loo qiyaasaya mahrulmisliga waxay culimmadu yaqaanaan mahlulmili baa marka loo qadariyo walaalaheed iyo mxuu ahaaye dumarkaasi ka agdhow wixii meher looga dhigay baa iyadana loo qadaraya marka in meesha lagu sheego sharti maah laakiin waxa aan bannaanayn in caqdiga dhan meher la-aan laga dhigo oo lagu heshiiyo wax mehera kala qaadan mayno ama haweentuba meherkii ka tanaasusho intaan la meherinin meher la-aan hadduu caqdigu noqdo waa baatil sooma lanna hadduu suuroobi karayo nebigaa ninkaa ugu meherin lahaa waxba aan haysanin ma wax walba markii la soo waayo qur-aanku yaqaanay baa yaa lagugu meheriyey meherku marka guurku sidiisaba saxda ah meher la-aan ma imaan karayo waxaa laga qaadanaya xataa haweentu ninka intaan meherku dhicin kulama heshiin karto waan kaa dhaafay wixii meher la dhihi jiray caqdigu waa inuu dhaco meherkii la magacaabo ama dib laga qadaro markaa kadib hadduu doontaa saamaxday laakiin marka horeba war iska daa waxba lagu fali mahaye socon mayso arkaantu ka mid ah, waaweyn macnaha caqdiga waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa meherka in laga dhigi karo manfaco shay cayn oo laysu dhiibayo meehe manfaco in laysku mehersan karo saas maana oo manfacadu maala waxay noqonaysaa waxbarid inuu wax ku baro waa manfaco sooma saas maana manaaficdu xagga acyaantoo kale la midta ah shay la taaban karo iyo manaaficdu waa isku mid sideedaba waa maal waa xoolo saas man waa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiska laga faa'idaysan in qur-aanka baridiisa ujuuro lagu qaadan karo waa markay xaaja timaado laga maarmi waaye waana sida acdal aqwaal way oo masalada kusoo aroortay saddex ra'yi baa ku jiro mid wuxuu leeyahay qur-aanka asalba baridiisa ujuuro laguma qaadan karo midna wuxuu leeyahay waa lagu qaadan karaa mulaqan ra'yiga dhexdhexaadka ee adiladu isugu imaa waxa weeye cinda xaajati lmucallim wuu qaadan karaa ujiiro wuu ku qaadan karaa wa cinda istiqnaa'ihi ma banaana hadduu ka kaaftoomana inuu qur-aanka baridiisa ujuuro ka qaato markaa ma banaana xaggee laga faa'iidaysan nebigu sal alay wasalam ninkan meherkii uu bixin lahaa ee maalka ahaa bedelkiisa waxaa laga dhigay qur-aanka bar sooma qur-aankii beridiisii oo marka manfaco la dhaafsaday waay waa ujuuro marka halkaasaa laga faa'iidaysanayaa waana sababka laakiin goormuu nebigu sal lay slam u ogolaaday wuxuu usoo ogolaaday markii wax kaloo dhan la soo waayo soma macalinku wax kaloo dhan hadduu soo waayo qur-aanka beridiisa wax ku dhaafso hadduu heli karo laakiin qaab kale inuu u noolaado dadkiina qur-aanka baro ha jamciyo labada maslaxo ra'yigaasaa sawaaba masalada waxoog badan tahay mana waa laga qaada waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya axkaamta laga qaadanaya ka mid ah in doonid haweenay la doonay inaad ka dul dooni karto hadday kuu muuqato fahamto inuusan ninkii hore ka baxay maxaa yeele saxaabigu gabadhu markay nebiga isu soo bandhigtay soo muusan dhihin rasuul ilaahay oo isii igu wareeji haddaadan dan ka lahayn baa laga faaidaystan waxaa kaloo laga faa'idaysan meherka yaraantiisa xad ugu yar male oo go-an xad ugu badanoo go-anna ma leh kolba waa siday ku heshiiyaan labada ruuxay isguursanaysa saas way macana axaadiista ku soo aroortay aqalu lmahri wa aktaru lmahri kulligeed waa wada daciif hal xadiid kama istaagaya sidaas daraaddeed xad ma leh labada ruux waxay ku heshiiyaan laakiin waxaa fiicanoo khayrku ku jira sida xadiistu tilmaantay in meherka iyo takaaliifta guurka la fududeeyo kulamaa uu fudud yahay khayrkaiyo barakadaa ku jirta ama taxdiid maya madaahibta qaarkood waa qabaan laakiin daliil ma leh ayib waxaa kaloo iyadana xadiidka laga faa'iidaysan in ruuxu isagoo faqiir oo waxba haysanin uu guursan karo hadday haweenaydu ku qanacdo soma waa masaladan xalay soo maraynaba adoo faqiir ah haddaad isu sheegto been ha u sheegin haweenku been ha u sheegino muxuu ahaaye siday soomaalidu dhihi jirta walba eena waa lagu soo xerogeliya runna waa lagu dhaqaamay dhii jira sooma waxba kama jiro been kusoo xerogelin runta ushe la waxba ma haystadhe hadday ku qanacdo inay saa kugu guursado adoo faqiiraad guursan kartaa ninkaa saxaabiga ah xataa wuxuu u heli waay wuxuu meher uga dhigo sooma haduu waxaa laga yaabaa boqol shilin inaad heli karto xooga un magacuyaal ah. inaad heli kartaa waa dhexi karta sooma marka faqiirka inuu guursan karana waa laga qaadanaya haddii haweentu macnaha ay raalli ku noqoto waxaa kaloo xadiidka uu deliishaday alimaam albukhaari caleyh raxmatullah sultaanka madaxa muslimiintu inuu gabadha guurkeeda tawallin karo maxaa yeele nebiga markay gabadhu u timid weligeedii keen muusan dhihine asagaa caqdiga tawaliya waanku siiye kaclatag buu ku yidhi halkaasuu ka daliishaday waana masale inoo soo socoto darsigeenna caawa ku imaanaysaabweli abi daawuudda waxaa u sugnaaday can abi hurayrata xaaluu ka warinaya radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi ninkaa isagaa maa taxfadu maxaad xifdisan tahay qaala wuxuu yidhi suurat lbaqara walatii taliiha suurat lbaqara iyo midda ku xigta waa alcumraan miya mise nisa alcumraan musxafku hadda tartiibku u yaala qaala markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay slam qum istaag facallimhaa bar cishriina aayatan labaatan aayadood bar xadiiska hore muxuu leeyi qur-aanka waxaad ka taqaano o dhan bar baa leeyahay soma lafdiganna ama riwaayadanna ama ariiqanna wuxuu leeyahay labaatan aayadood ariiqan dambe marka waa daciif bal waa shaad waay saas sanadkiisa waxaa ku jira la yhahdo cafal ibnu sufyaan oo daciif ah saas daraaddeed buu xadiidku munkar ku yahay culimada qaarkood sheekh albani daciif bay leeyihin lakin waa murkan munkar leanna wuxuu jamcistay bacfu sanad maca almukhaalafa saas mana alfaada xadiiska kusoo aroortay u fiirsada waxaa lafdiga hore kusoo arooray faqad mallaktukahaa waan ku milkisiiyey lafdiga ku xigana faqad zawajtukahaa waan kuu guuriyey lafdiga ku xigana amkannaakaha waan ku makaninay faqad ankaxtukahaa iyaduna waa jiraa alfaadaasoo dhanna hal mar inuu nebigu ku wada hadlay ma dhici karto ila waa hal xaadisa sooma hal dhacdo wa alfaadaasi hal mar nebigu kuma wada hadlin hal mid buu ku hadlay kee waay marka waxay ruwaaddu u badan yihiin lafdigii nebigu ku hadlay inuu ahaa faqad zawajtukahaa waan ku guuriyey ama alfaadan kaleo dhan waa tafsiir bilmacnaa oo ruwaaddaa fasiray oo alfaadan kale isticmaalay ayagoo macnihii taswiijka ula jeeda waana loo isticmaali karaya macna waana midda ay u deliishadaan fuqahadu ay u deliishadaan lafdiga sideedaba haweenta marka la guurinayo lafdu taswiij iyo lafdu alinkaax ma baa in la yidhahdo mise lafdi kasta oo dadku isla fahmayaan curfigana ah baa caqdigu ku asaxaya kaa dambaa sax oo in la mara ay shardi tahay ma jirto cala araajix sidaas daraaddeed ba xataa luuqaadka aan carabiga ahayn caqdigu ku asaxaya waana mida ah xataa imaam nawowi caleh raxmatullah fi lminhaaj uu leeyahay cala alasax luqaadka kaleeteen carabiga ahayn waa ku asaxaya caqdigu saas man marba hadduu luqaad kale ku asaxayo luqadda carabiga kelimaadkeeda kala gudbisanna iska dhaaf marka mallaktukahaa zawajtukahaa ankaxtukahaa amkannaakahaa adugu meeshaa doonta mar muhimmaddu in la fahmayo u inaad guurin ka wado sooma intaasaa muhima ayb laakiin kutubta fiqiga waxyaala badan oo kale kale ku yaal وعن caamir bni cabdillaahi bni zubayrin can abiihi radi allahu canhum ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi aclinuu muujiya oo iclaaniya annikaaxa guurka iclaaniya guurka muujiya oo ha qarinina rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa saxaxahu alxaakimu xaakim baa saxiixiyey axmed bayhaqi iyo ibn xibaan iyo albazaar intuba way soo saareen xadiid wasaxaxu lxaakim baa saxiixiyey kadalika saxiixintiisa waxaa ku waafaqay dahabi haysami wuxuu leeyahay rijaalu axmed iqaat sidoo kaleeto sanadkiisa waxaa taxsiiniyey asheikh alalbani fi aadaab azifaf ayib xadiidku marka waa xadii sugan xadiidku waa xadiid sugan waay muxuu faaiideynayaa wuxuu faa'iideynayaa guurka markuu dhaco inaan la qarinin guurku inuu noqdo guur muuqda oo laga warhayo oo la ogya nasaa-i iyo tirmidi ibn maajah iyo xaakim iyo bayhaqi iyo axmed waxay soo saareen min xadiidi maxamed ibni xaatib inuu yidhi nebigu sal lay aslam wuxuu yidhi faslu maa bayna alxalaali waalxaraami addufu waasawtu fi nnikaax guurka xalaalsha ah iyo midka xaaraamta waxa kala soocee lagu kala garto waxa weeyaan waa durbaan la garaaco iyo sawd iyo qaylo baxda guurka dhexdiisa bimacnaa wixii haddii la muujiyana waa guur saxsan haddii la qariyana waa xaaraamo guur maa taasaa kala socdabu rasulku sal lay aslam xadiikaasi xaakim baa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay sheekh albaanina wuu taxsiiniyey fi lirwa in wixii qarsoonoo guura uu yahay xaaraam wixii la muujiyana inuu yahay xalaal inuu yahay sidaasuu nabigu ku kala saaray salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed baa waxaa la idmay guurka dhexdiisa yani ciyaarta iyo durbaan garaacista iyo wixii aan shareecada khilaafsanayn ah, buhaari wuxuu soo saaray min xadiii caaisha annaha zafat imra'atan ila rajulin min alansaar haweeneyda waxay u galbisay nin ree ansaareeday haweeney uu guursadaybay u gurigeysay u galbisay markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal lay wasalam yaa caaisha maa kaana macakum lahwun caaisha wax ciyaara maydaan maydaan haynin miya wax ciyaar iyo damaashaad maydaan haynin miya maxaa yeelay fa ina alansaara yucjibuhum allahu buu nebi sal lay slam ansaar sideedaba waxay aada u jecel yihiinoo cajabisa ciyaaraha marka gabadha haddaad guri geynayseen maxaad ugu ciyaari weydeen bu nebi ku sal lay slam macnaa waxa weeyaan maqsad bay leedahayo maqsadkeedu waxa weye in guurka la cilaamiyo durbaankii baa la ogolaaday ciyaartii baa la ogolaaday wahaakada ciyaarta la ogolyahay markaas waa inay tahay ciyaar aan markaasi shareecada khilaafayn laakiin dumar iska balaaburahayo oo hadal aan xaaraam ahayn ku hadlahayo ah, muxuu aan xaaraam ahayn ku hadlayo iyo ciyaar iyo durbaan la garaacayo intaasi fii xuduudi hada waa tii nebigu fasaxay salawatu rabbi wasalam caleyh oo markaasi maqsuudkeedu in guurka lagu ogaado wey maana ayb meeshaa waxaynu ka tahanoon axaadiistaa ka qaadanay khudba sireedku inay xaaraam tahay warkaas wedi nacay waxa intaa loo soo socdayba waa khudbasireed khudbasireed wax jira ma aha nikax jirana maaha xalaal maalin baa la qashaabay soomaalida sooma waxa loola dhuudhuumanahayuu qabaa khudbasireed ay qabtaa laba mushkilaba weyleeda inta badan weligana waa lagala dhuuntaa waana la qariyaa meesha wax badan baa ka dhalanaya mar haddii la qariyo qarsoodidaa mafasid fara badan baa ka dhalanaysa iclaanka waxaa shardi ka dhigay nikaaxa uga dhigay oo la-aantii inuusan asaxaynin qaba alimaamu maalik iyo riwaaya can axmed sheikhulislaam ibnu taymiyana rajaxay fuqahada kale waxay qabaan guurka in la iclaamiyo waan qabnaa laakiin inta ugu yare iclaankiisu ku asaxayo laba ruuxo markhaatiya inay joogaan wa haddii laba ruux inay meesha joogo wixiina la qariyo bimacnaa waxa weeyaan waa qarsoodidaas waa nikaaxu siriyo markaa waa baatil bay leey wax jira markaa ma aha ayib laakiin sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay xataa hadday isku waafaqaan labada markhaati iyo weliga guurinaya iyo gabadhuba hadday isku waafaqaan guurka ha qarsoonaado nikaaxaasi waa baatil buuri hadda shuruudihiio kale dhow wataa weligii baa guuriyey raallibay ku noqotay markhaatiyaa jooga laakiin waxaa laysku waafaqay banaanka iyo naan u saarina xoogaa aan qarino ibnu taymiya wuxu waa baail waxba kama jiro laakiin jumhuurta waxa le waa asaxaya maadaama markhaatiya jooga weliguna guuriyey adiga waxa wey waxaad meeshaa ka garan khudba sireedku nikaax jira maaha saas man warku waa intaa leanna nebigaa caddeeyey wixii la qariyey inuusan xalaal ahayn wixii la muujiyey baa xalaalow rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taas marka in lagu way u waana fasaad weyn oo hadda mujtamaca maanta haysta fasaad weyn oon caadi ahayn gabadhii oo gurigood joogto ehelkeedii la joogto qaraabadeedii la joogto uba mid risboosoo ku jira unba hoos uga soo dhuumanaya khalaas waabatanba waa hawshiiba mar dambe midbaa iqaba oo maxaa ku qaba balaayada ku qabto maxay mid baan ismehersanay waxa wax sii fasaadinaya haddana waa wadaado meelaha laalaabka ku jiro kunkooda shirin qaata kuwaasaa wax sii fasaadinaya oo markii loo tago dadku waa iska caamo dadku waa jaahil waxba ma garanayaan waxay leeyihin khalaas adigu wilaayada dhiibay waan dhiibtay waan kugu meheriyey laba markhaasna way joogaan kaca waad mehersantihiin fasaad oo dhan waa wadaadadaas waay marka waxaasoo dhan wax jira ma binafsi xadiidi rasul lah sal slam وعn abi burdة bn abi muسى can abihi radi allahu canهuma qaala wuxuu hi qaala rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu hi laa nikaaxa guur ma jiro oo ma asaxayo ila biwaliyin weli sababtii ku dhacmoy weli idankiisa inuu ku dhacmoy ay biidni waliyin waxa wariye axmedu axmed baa wariyey walarbacatu afartiina way wariyeen nasaa ma warinin wa saxaxa waxaana saxiixiyey ibn lmadini baa saxiixiyey cabdulaahi ibn lmadini baa saxiixiyey saxa waxaa saxiixiyey ibn madini cali bn cabdillahi cali bn cabdillahi ibn lmadini sheikh lbuhaari waa wtirmidiyu tirmidi baa saxiixiyey wbni xibbaana waucilla waxaa lagu cileeyey buui xaafidku xadiidka waxaa lagu cileeyey bilirsaali inuu mursal yahay saxaabigii inaan la sheegin oo taabicigu uun qaala rasuululah iska yihi oo markaas inqiaac ku jiriyo kala go-naan sanadkiisa ayaa lagu cileeyey buui xadiidku cala sawaab irsaalkaasi sax ma ahee sida sawaabka xadiidku waa musnad mawsuula waay waxaana rajaxay inuu mawsuul yahay alimaam addaara qutni imaam lcilal raggaa la sheegay ibnmadiini iyo tirmidi ibni xibbaan iyo waxaa iyaguna la midoo rajaxay daara qutni waxaa saxiixiyey sidoo kale xadiidka muxamed ibni yaxya duhli shaykh lbukhaari oo muslim waxaa kaloo saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay ibn cadi wuxuu ka soo guuriyey silkaamil wuxuu ku soo guuriyey can imaami axmed wuxuu kasoo soo guuriyey inuu yidhi xadiidka duruqdiisu way isxoojinaysaa waanan qabaa buu yidhi imaam axmed waxaa saxiixiyey sidoo kaleeto sheekhulalbani caleyh raxmatullah fi cadad min kutubihi waxaa saxiixiyey sidoo kaleeto cabdiraxmaan ibnu mahdi imaamkii naaqidka ahaa ee muxadidka ahaa bal imaam lbayhaqi wuxuu soo guuriyey bukhaari ka soo guuriyey inuu xadiidkan sugay waxaa saxiixiyey sidoo kaleeto alxaafi ibnu mulaqin abu muxamed ibni xasmi xaafidka laftiisa waa binu xajare fi lfatxi ilbaari wuxuu rajaxay xadiidku inuu musnad yahay mawsuul ah warka marka dhahaya ucilla bilirsaal waa jiraa laakiin ciladaasi cillo xoog badan maaha xadiiku waa xadii musnado mawsuul ah oo saxiixa wey man sidaaswarawa imaamu axmed wuxuu wariyey waay warawa wuxuu wariyey alimaamu axmed can ilxasan wuxuu ka wariyey xasan ibn abilxasan albasri can cimraan ibni xusayn wuxuu ka wariyey marfuucan xaaluu yahay mid la kor yeelo nabiga loo kor yeelay sal ly aslam laa nikaaxa guur ma jiro ila biwaliyin weli idankii mooyaane wa shaahidayni iyo laba markhaati mooye weli iyo laba markhaati idankooda mooye ila biwaliyin biidni waliyin wa shaahidayni wa xuduuri shaahidayn man laba ruux oo markhaatiyaa goobjooggooda xadiidkaasi waxaa soo saaray imaam axmed wakadalika daara qutni iyo dabaraani iyo bayhaqina way wariyeen xaafid ibni xajar wuxuu leeyahay fi talkhiis alxabiib cabdullaahi nin la ydhahda ku jira sanadkiisa oo matruuk ah shaafici soo saaray oo dariiqkana ka soo saaray an ilxasan ilbasri mursalan waadna garanaysaan khilaafka ku jira xasan lbasri cimraan ibni xusayn ma ka maqlay mise kama maqlin waa masalayn badana soo marnay xadiiku marka waa munqaic waa munqaic dariiqiisan cimraan ibni xusayn waa daciif ninkaa makruugkana waa ku jiraa inqiaacna waa ku jiraa saas daraadeed ma asixin min xadiii cimraan ibni xusayn laakiin wuxuu asaxay min xadiidi abi muusa alashcari saxaabo kaleo fara badanna waa laga wariya xadii xadiiku marka waa xadii saxiix laa nikaaxa ilaa biwaliyin waa xadii saxiix muxuu faaiideynayaa wuxuu faa'iideynayaa guurka hadduusan idmin weligii iska lahaayo haweentan weliga u ahaa hadduusan idminoo ogolaanin guurkaasi inuusan jirin laa nikaaxa nafyigaasi sixuu ku dhacaya ama adaatu sharciya buu anfinayaa nikaax asaxaya ma jiro wa wax nikaaxu asaxaya ma jiro weli la-aan sidaasuu xadiidku caddaynaya inuusan nikaaxu asaxaynin welila-aanna waxaa ku tegay culimmada badankood maalik shaafici axmed ibni xambal iyo keyrkood baa ku tegey abu xaniifa khilaafay oo axaadiistani xujo ku tahay madhabkiisa macnaha ayib axaadiistana loo deliishaday waxaa kaloo loo deliishanaya daahirka qur-aanka qur-aanku markuu guur ka cabirayo dumarka ha la guuriyu ka cabiraa iyagu ha isguuriyeen ma la dhaho qur-aanku wuxuu cabiraa guuriya wa ankixu alayaama minkum wasaalixiina min cibaadi guuriya laleey walaa tunkixu lmushrikiina ha u guurinina soma jeed marka inkaax baa laga cabirayaa guurinta dumarka cid kalaa guurinaysa iyagu isma guurinayaan cidda guurinaysana waa weliga alimaamu shaafici caleyh raxmatullahi wuxuu u deliishaday guurku weli la-aan inuusan asaxaynin qur-aanka wuxuu u deliishaday aayadda ku jirta fii suurati albaqara ee alla yidhi tabaaraka watacaala ida طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna dumarka haddaad furtaan oo ay gaadhaan waktigii ajashi waktigii ciddada ay ku dhowaadaan baa laga wadaa hamancimina ajashi hadday ka baxaan wa mancinina inay raggoodii ay isfureen ee kala tageen inay guursadaan ha u diidina haka xanibina ha ka xanibina yaa lala hadlayaa haweenta awliyadeedii baa lala hadlayaa raggii weligeeda ahayd baa lala hadlaya oo laleeya ha u diidin ninkay isfureen hadday rabaan dib inay isu guursadaan ha kala dhexgelin isu daa marka wuxuu leeyahay haddii uusan ninku awood lahayn oo weligu uusan awood lahayn shaaricu maba yidhaahdeenba ha u diidin laanna maba diidi karo markaa sooma wuxuu diidi karo baa laleeyahay ha u diidin haweeney wuxuu ku yimid aayaddu ku timid kama fii saxiixi albukhaari macqil ibnu yasaar saxaabiga la yidhaahdo ayaa gabadhu walaashii buu nin siiyey ninkii baa gabadhii furay gabadhii faruhu ka qaaday ciddadii markay ka baxday ayuu soo doonay dib inuu gursadu rabo markaasu wuxuu ku yidhi waan ku siiyey buur gabadha waana kugu wanaajiyey waad igu soo furtay ilaa intay ciddada ka baxaysa maada ka daba imaanin haddaad ii timi sooma kactag buu kuli waxba wana kuuma haye ah, maa kuuma haye kax shaqo yeela buu markaasay aayaddu soo degtay falaa tacduluhunna an yankixna aswaajahunna raggii ay horay u kala tageen hadday is rabaan inay guursadaan ha u diidina yaa lala hadlayaa weligii baa lala hadlayaa marka inuu leeyahay awood wax ku diidi karo buu shaaric u sugaya sooma marka wilaayadii waay ayadaas imaam shaafic aleh raxmatullaahi u daliishaday maslada ayib xadiikan dambena waa faa'idaynaya wa caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ayuma mra'atin haweenay kasta oo nakaxad guursata bikayri idni waliyiha weligeeda idankiisa la'aanti weli weligiion u idmin iska guursata fa nikaaxuhaa guurkeedu baailun waxba kama jiro waxba kama jiraan faasid waya waxba ka jira fain dakhala hadduu u galmoodo biha iyada guurkii weli la-aanta ah buu kula aqalgalayoo saasuu ugu galmooday macaa xal ah xalkiibuu nabigu daba dhigay sal lay slam fain dakhala hadduu u galmoodo biha iyada oo nikaaxa noocaasa ugu galmoodo kula aqalgalo falahaa waxaa u sugnaaday almahru maharkiibaa u sugnaaday bimaa shay sababtii ayuu meherku ugu sugnaanaya istaxalla u bannaystay min farjihaa farjigeeda xaggiisa u ka bannaystay soo muusan u galmoon ya nikaaxii ma jiraa la yidhi waa la xukumay labada ruuxee meesha isla joogta waa la kala eryi nikaaxda kumayna wada joogine sooma ayib nikaaxii ha la kala eriye haweenaydii mudduu isticmaalahay sooma waxoogaageedi yaraa waa ka kala jabiyey soma ninka waa intifaacsaday intifaaciina bilaash buu noqonaya maya wixii meheray ku heshiiyeen way leedahay leeslaana wuu galmooday soma waana la kala eryi meherkeediina uu siin waxaa meesha laga garan hadduusan u galmoonin meherna yeelan mayso waana la kala eryi man guur nikaaxiina ma jiro muxuu ahaay meherna ma laasimayo fain dakhala biha hadduu u galmoodo oo la aqalgalo falahaa waxaa u sugnaaday almahru meherkiibaa u sugnaaday laysla sheegay bimastaxalla yani xalaalaysiga sababteed min farjiha farjigeeda uu xalaalaysa oo macnaha waxa uu galmooday fain ishtajaruu hadday murmaan oo ismaan dhaafaan oo awliyadii way badan yihiin oo rag badan baa haweentan weli u ah ayagiibaa isku qadsaday guurintiibay isla fahmi waayeen way isku maandhaafeen fasultaanu madaxa muslimiinta ayaa weliyu man cid weligiisa laa weliya lahu aan weli u sugnaanin ah, suldaankiiyo madaxda muslimiinta ayaa markaa weli u ah ciddii aan weli lahayn ciddii awliyadeediiba ay fahmi waayaan guur la-aan noqon mayse waxaa la wareegaya xaakimka iyo suldaankaa la wareegay meesha inagaa dhaqaaliga waay ayb hadday weli la-aan noqotana taa hadday isqabsadaan kadalika hadday weli la-aan tahay ama weligeedii meel lagala xidhiili waayo la gaari waayona fasultaanu waliyu man laa weliya lahu wa cid kastoo weli loo waayo madaxa muslimiinta guurinaya fayaaxilka la wareegaya marka akhraja waxaa wariyey alarbacatu afartii baa wariyey ila anasaa'iyu nasaai mooye wasaxaxahu waxaana saxiixiyey abuu cawaanataa saxiixiyey wabnu xibbaana walxaakimu intaba way saxiixiyeen kadalika waxaa taxsiiniyey alimaamu tirmidi ibnu cabdilhaadi wuxuu soo guuriyey alxaafid ibnu maciin inuu isagana xadiidka saxiixiyey imaam axmedna sidoo kale wuu saxiixiyey alxaafi ibn mulaqin bayhaqi ibnu jawzi cabdilxaq alishbiili sheikh lalbani kulli way saxiixinay xadiiskan caaisha waa xadiis sugan isaguna xadiidku wuxuu nas ku yahay xadiidkii hore wuxuu faa oo ah haweenayda weligeeda idankiisa la-aantii iska guursatay ama ma ayna raadin ama wayba ka dalayso tayba meelahaasay iska soo guursatay guurkaasi waxba kama jiro xukumay nebigu sal lay slm wadaad warkii maaha ijtihaadna maaha waa nas nas waay ijtihaad iyo wadaad baa yidhi maaha ayib xadiidku waa xadiis uga waa ayib kadibna hadday sidaa iskula aqalgalaan guurkii sidaa sax ku noqon maayo mar walba guurkii waa baatil laakiin waxa ka dhashayba haddana lasii xukumay seebay dadkii maxay isku yeelanayaan yaa laga sii hadlay macna kadibna waxaa laga hadlay haweenaydii weli la-aan noqota ama dadkii awliyadeedaha ay guurin waayaan oy xanibaan ayadana xalkeedaa la sheegayo madaxdaa guurinaysa markaas intaasaa laisdaba dhigay ayb xadiisku marka wuxuu ka yahay xadiiska tilmaamaysa weligu inuu ka mid yahay ruknun min arkaani annikaax la-aantiina inuusan cadqigu asaxay waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan saas man waxaana ka mid ah aimada qabta oo sidaa ku tagtay alimaam shaafici imam shaafici aleyh raxmat waxaan u khasisayaa sheegidiisao si gooniya ugu khasisayaa muxuu ahaayey soomaalida waxay yidhaahdaan ay ku doodaan madhabka shaafici baan haysanaa nas haddaad u keento xataa qaarkood wadaadada qaarkood axaadiistan haddaad ku dul akrido shaaficiyaan nahay buu ku marka shaafici wuxuuba noqdayba muxuu ahay mus dabada lala galo oo ninkii waxalleeyaba shaafici baan nahay buu leey alimaam shaafici aleyh raxmatullah wuxuu qabay guur weli la-aana ma asaxayo midkii raba ha u noqdo kitaabkiisa alum nasan si cadba ugu qeex xadiidkan aan dul taaganahay buuna deliishaday waxaa kale uu deliishaday aayaddan hadda sheegayna kitaabka labaade uu nasan ku cadeeye waxa weeye waa kitaabkiisa arisaala isagana nafsan buu ku cadeeyey inuusan guurku weli la-aan asaxayn musnadkiisa isagana wuu ku sheegay adigu baauuakaas shaafici oo yidhi haweenta waa la iska guursan karaa bal adigu keen kutubtii mutaakhiriinta ee wadaadada soomaalidu akrin jireen markaad u timaado minhaajka markaad soo qaado nafsan imaamu nawowi caleyh raxmatullaahi markuu tirinayo arkaanta nikaaxa markuu tirinayo wuxuu leeyahay waa oo waan ku siiyey iyo waan aqbalay ah iyo weliga iyo markhaatiyada soma markaasa waxay ka hadlayaan haddii weligii la waayo oo maqnaado waa masale kale markaas marka madhabkii soomaalidu haysatay iyo adiladii iswaafaqdayay wadaadadii ha la weydiiyo masaafo meeshay ka keeneen ya masaafo iyo haweeney lala dhowrahayo oo meelaha layskaga soo mehersanayo meesha laga keenay baa loo baahanya meesha laga keenay waxa weye waxaa jira nusuustu way ku caddahay welila-aan inuusan guurku asaxaynin jumhuurtuna way qabaan bima fi dalika imaamu shaafici caleyh raxmat iyo jamaahiirta culimada shaaficiyada ayib waxaa la isweydiiyey markay culimmadu isweydiiyeen hadduu weligii maqan yahay gabadha yaa guurinaya meeshaasay ku kala baxayaan qaarna waxay leeyihin weligaas maqan kii ku xigay ee qaraabo ahaan ugu xigay isaga bay wilaayadu markaa ku wareegeysaa waana sida imaam axmed caleyh raxmatullaahi fi lmashhuuri canhu imaamu shaafici iyo maalikna waxay qabaan oo jumhuurtu qabaan wa riwaaya can axmed waxay qabaan haddii weligii maqan yahoo la gaari waayo markaas wilaayadu waxay u wareegeysaa weliga ku xiga ku wareegi mayse xaakimkay ku wareegi maysa sultaankay ku wareegeysa halkaa marka way ku kala tegayan yani ma sulaankay ku wareegi mise weliga kaa ku xigay u wareegaysaa haddii weligii la waayo meesha markii masalada qaabka laysula taqriiriyey oo maqnaansho weli laga hadlahayay weli maqnaaday safar ku maqnaaday meel ku maqnaaday baa laga hadlahayay halkaa markay masaladu marayso culimmadu ka dowdahayaan baa wadaad baa soo baxay oo wuxuu yidhi fain uyiba alwaliyu ah. maxay ahayd markii hore fain haaba alweliyu weligu hadduu maqnaado gabadhii yaa guurinaya wadaad baa soo booday wuxuu yidhi fain guyiba weliga laftiisaba haddii la maqnaysiiyo oo laga shaqeeyo siduu ku maqnaan lahaa meesha waxaad ka heli kartaan kutubta muxuu ahaaye fiqiga xawaashidooda qaar ka mid a ah baa qiila ku keenay qiila saas maana xawaashida fain uyiba weli haddii la maqnaysiiyo oo laga shaqeeyo siduu ku maqnaan lahaa waa masaafada meesha ka keenan marka ilamasaafadu waa weliga maqnaysiintii sooma weligiiba meesha joogaa laga shaqaynaya sidii lagu maqnaysiin lahaa gabadhii baa lala tegayaa meel kale la geynaya waa maqan yahay baa laleey war ka shaqeeya wuu joogay soma taasay marka wax ku saleeyeen masalo sanle oo daliille oo nasle ma ah kulli adiladu waa ka hor imaanaysa calaawatan cala dalika waxaa ku jira taxaayul cala shariica wixii yahuudiya nasaaro lagu lacnanso xeeladays maahayn xaqii ilaahay weliga siiyey baa loo xeeladaysanayaa sidii lagu ridi lahaa xeeladaysigana shareecadu ridahooda waa xidhay lacnad baana ku timi wixii sidaa ahaabaa marka waxaa laga dhigay wax diinta ka mid masaafadu ma jirto haweeney la masaafeeyeyna xarigeedu ma guntamo nusuusta cadaysay qur-aan iyo sunna caddeeyey imaamu shaafici baa caddeeyey keyrkii imadii ka dambeeya caddeeyey wadeedka dambe keenay haddii la maqlaysiiyo warkiisa yaman ha la aado diin maaha wax caqdiyo ku asaxana ma jiro meel laga yaqaanana maba jiraba caalamka dhan haddaad martaan haweenay laba fakarhayo meeshan muxuu ahayey toddobaatan siddeetan kilomitr inta la geeyo lagu soo mehersanayo caalamka lagama yaqaan culimada caalamulislaami markaan weydiinaan idhi sheekh gabadh haddii weligeedii lagala fakado meelaha lagu soo mehersay waaba yaabeenba waxay yidhahdeen maxay tahay gabadha laiskala cararaay waaba fahmi waayeenba suuratulmasala haday ah, u fahmi waayeen waa wax wadaado soomaaliyaduna ay la yimaadeen xawaashida iyo meelahaasay ka soo ee masaladu masale nasle ma sallana ma aha sidaas maaha saa in lagu baraarugo waay masalada labaadi waxa weeye oo mudan inaan baraarujinno asxaabu rasuulilahi sal lay wasalam in badanoo ka mida waxaa ka asaxday sida xadiidku ku tusayo oo nikaax weli la-aana ah inuusan asaxaynin masalan cumar ibn khaaab alimaam cumar waxaa alkhaliifat cumar ibn khaaab waxaa ka asaxay muzani siduu soo saaray cabdirazaaq siduu soo saaray biisnaadin saxiix labadaba kaga sugan cumar ibn khaaab inuu yidhi haweenaydii aan weligeedii guurinin waxba kama jiro nikaaxeeda cali bn abi aalib cinda cabdrazaq biuruqin yuqawi bacdaha bacda uruq isxoojinaysa waxaa kaga sugan cali bn abi aalib isaguuna inuu yii guur weli la-aana waa baail ma jiro abu hurayra alimaam shaafici fii musnadihi wuxuu ku soo saaray biisnaadin saxiix abu hureyra inuu yii nikaax weli la-aana waa baail cabdulahi bn cabaas saciid ibn mascuud wuxuu soo saaray biisnaadin saxiix isaguna uu yii nikaax weli la-aana waa baail asxaabu rasuulilah wa kuwa ardadoodiiyo taabiciinana waa halkaasi maray aimadii waaweynana halkaasi maray warkaasi marka diinkaas ah warkaa diintu halkaasay martaba way cadda ayb haddii la isweydiiyey nikaaxu ankixada sidaa ku dhacday oo horay u dhacday maxaa laga leeyahay nikaaxyadii sidaa ku dhaco masaafo ku dhacay ama waxoogaa isqarsiba ku dhacay maxaa lagu samaynaya ilmaha ku dhashay reeraa isku qaba weli culimo iyo wadaadaa sheegahayo dadkii u sheegahaya sheekhow see loogu talin dadkuma garacyaa su-aashaasi aad baa lasu weydiiyey markii masaladan laga hadlayo horta waxaa taqriirisaan diintii nebi maxamed la yimi sal lay aslam masaafana ma qabto guurna qarsadana ma qabto taa markaad taqriirisaan wixii hore inooga dhacay oo khalad ahaa maxaa xal u ah baan isweydiinayna xalkeeduna waxay ugu dhowdah in la yidhaahdo ummaddaasi culimaasaa wax ugu sheegtay xadiiskii nebiguna wuxuu ahaa ruuxii fatwo loo fatwoodo fatwada cidda u fatwootay baa ismiga iyo dembiga iskaleh isaguna waa ruux jaahiloo diin doona buu ahaayoo xalaal doonahaya sooma taasi waa midoo dadkii dembi male waa midda labaade waxaa lagu salayn karaa masalada masalada loo yaqaano muxuu ahay tasarufu lfaduuliga la yidhahda tasarufu lfaduuli waxaadan xaq u isaga tasaruftay masalada kitaabka dhexdeeda dhowr goor baa kusoo marnay soo garanaysaa yani waxaan ninkiilaha oo kuu idmin haddaad suuqa geysood iibiso ood ku tasarufto caqdigaasi masaxay mise waa baail leenahay mutawaqifun cala idni saaxibihi wa waliyihi aw cadamu idni gadaal dambe ninkii iska lahaa hadduu markuu ka warhano uu ogolaado oo raalli ku noqdo iibkaad iibisay caqdigaa lagu noqon maayo hadduu diidana caqdigii waa laga noqon sooma wixiisiibaad soo celi tasarufulfaduuligaasi siday qabaan muxaqiqiin badani waxay leeyihin waa asaxayaan wilaaye aadan lahayn baad ku tasaruftay haweenay ku guursatay weligiibaa ka war helay markuu ka warhelay kadib hadduu idmay oo raalli ku noqday ahlan wasahlan baab halkaasaa la marin karaya waxoogaa waxbaa loo raadin soma waxbaa loo raadin karaa waanata caaisha radiallahu canha ka suganoo waxay guurisay gabadh uu dhalay cabdiraxmaan ibn abibakr sidiiq ayay guurisay caaisha radialla canha cabdiraxmaanna markaa waa maqeen xasaa la dhihi jiray gabadha cabdiraxmaanna markaa shaam buu jiraa gabadhana maxay u tahay ya eebbay u tahay gabadha eeddada ahayd bay guurisay aabbaheenna shaam buu jiraa cabdiraxmaan markuu soo noqday waa xanaaqay anigoo kalaa la gacan dhaafaa ah buui ah, aniga miyaa maanta ninkii la gacan dhaafi lahaa aniga miya u xanaaq gadaal dambe haddana raalli buu noqday gabadhii sidaasuu guurkeedii ku asaxay asarkaasi wuxuu ku sugan yahay alimaamu maalik baa soo saaray biisnaadin saxiix marka meelahaasaa wax looga raarraadin wixii ankixe ahe hadda kahor sidaa ku dhacay ee dadku jahli hayay culimana saa u fatwootay laga daba tegi maayo sidaa unbaa laysaga dayn laakiin markii wax la fahmay oo masalada la gartay kadib ninkii isagoo garanaya u bareedhow waxba laguma hayo guurna haweentaa kuma hayso masaafada suuro ku yar dhowbay wadaadadeennu waayahan soo saareen oyada lafteeda khaldan masaafahaasa waa masaafahaas say u taalla waxaa lagu leeyahay weliga haddaan gabadha weydiisto wuu ii diidi ama kharash adag baa laygu xidi maxaa la samayna marka gabadhii gabdhaa loo dirahayaa waa nin wadaado isilaalinaya mota wadaad isilaalinaya laakiin xeelamaysanaya ma gabadhii gabdhaa loo dirahayaa waa la soo kaxaynhayaa magaalada guri ka mid oo darafta meelahaasaa lagu xasaynhaya kadibna waxaa laleeyahay weligii gabadhii annaga la tagne la sii miskiin gabadhiisii la dhacay muxuu samayn kara beriduxumaadhicle iska xalaale unbudhi iska xalaale marka waa nooc xeelad ah taa iyada ah sax ma ah taa laftoodu sax ma ah leesh lianna ruuxan markaad ku tasarufayso xaqiisa ood weydiisanayso si kaamila horta xaqiisa gacanta uga soo geli soma weliga wuxuu xaquleed u yidhaahdo gabadha waxaan doonaan ka yeelay ama waan idin siin ama waan idiin diiday maraba gabadhayda igu soo celiya laakiin adhood la maqantihiin ood guryo geysateen oo dhacdeen bal la sii waxaa loo diyaarsanaya markaa hadduu ogolaan waayana in la kala tuuro soo saasma marka waxa waa idan malagii galay waay kaas marka taas sax maaha gabadha iyadoo gurigeeda joogto ehelkeeda la joogta meeshaa ku raadso haddii lagu siiyana khayr haddii lagu diidana dumarku waa badan laakiin in wax la dhaco ama la xeelabaysto siladaas masale saxsan hada bilahi tawfiiq sal allahuma wasalam cala nabiyina muxamed wala ali saxbi